labada alla subxaanahu wa tacaala lagu magan galo oo suuraة اlfalq iyo suuraة الناas in salaada subax lagu akriyo ayuu baabkan u baabya weyaan xadiidka sagaal boqol iyo laba iyo sagaashanaad laba iyo kontonaad xadiid sagaal boqol iyo laba iyo kontonaad waa xadiid saxiixa intaanaan u gudbin casharkan xalay laba meeloodan soo rahanay ayaa jirtay oo xadiidka sagaal boqol iyo sagaal iyo soddonaad sagaal boqol iyo sagaal iyo soddonaad oo ku yeela safxada boqol iyo konton iyo shan dabcadan almacaarif markii aan maraynay ubay ibnu kacab wuxuu yidhi ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waali wasalam kaana cinda adaa'ati bani khifaar adaa'adaas waa biyo hoorka meesha ah meesha biyaha ay ku horaan oo weliba biyaha ay la fariisaan biyo fariisigii wa biyaha ka soo hora togoga iyo xitaa biyaha lasoo qubay iyo meelaha biyo hoorka ah ayaa adaa loo yaqaanaa halkaa wey marka taas intaasaan ugu gudubnay baab ama xadiidka sagaal boqol iyo kow iyo kontonaadna waa tii ay isku khilaafeen nusakda oy qaar sheegeen miscar qaarna ay sheegeen mascuud walmascuudi qaarna ay yidhaahdeen mascuud almascuudi marka horta mascuudiga dhib ma laha walmascuudi asaxa walmascuudi asaxa oo mascuudin waxaan ku sheegay inuu yahay cabdiraxmaan ibnu cabdillaah ibnu cutba ibnu mascuud alkuufi saduuq inuu yahay in badano ah ikhtalata qabla mowtihi bacda wusuulihi baqhdaad markuu magaalada baqhdaad imaaday oo intuusan dhimanin ka hore ayuu isku dardarsamay ayaan soo niri laakiin ninkaa hore ay u qornayd mascuud mascuud ma aha mascuud waa la tirayaa nusakda intooda badan saas ay oo la tabciyey saas ay ku yimaadeen xitaa nuskha alhindiya iyo nusakhdii muctabadka ahayd nusqooyin ka mid ah ayaa sida ay ku qoran tahay laakiin sida saxda waxaa weeyaan xadaثana moxamed ibnu aban albalkhi wa iqaة xaafid qaala xadaثana wakic ibnu jarax alru'aasi alkuufi wa iqaة xaafidu caabid weeyaan can miscar ibnu kudaam saha lo marka meesha ay ku qoran tahay mascuud mascuud waa la tiraya waxaa lagu qori miscar ibnu kudaam miscar ibnu kudaam ayaa lagu qori miscar ibnu kudaam marka ninka isaga ah waxaa weeyaan waa iqatun habtun faadil iqo weeyaan waa habti waana faadil marka mascuud waxa la yidhaha meesha kuma jiraan waa khaa dhacay oo nusuk badan oo nusakdi xataa nuska masriya iyo kulli saas weyaan ayaa ku taalla marka dhammaan meesha waa laga wada saaraya mascuudkaas waxaa laga dhigi eh, mascuudigaas ayaa isla wariyeen xadiidka oo iskala wariyeen waliid ibnu sariic ay iskala wariyeen walmascuudida saxbarka miscar ilmukudaam can miscar walmascuudi mascuudigana waa ninkaan sheegnay cabdiraxmaan ibn cutba ibn mascuud alkuufi can waliid ibnu sariicna waa alkuufi almaqzumi waa saduuq camr ibnu xurayfna waa abu saciid alkuufi almaqzumi isaga abihiiba saxaabay ahaayeen intaas waxaan ugu gudubnay waxyaaba yaroo noo halkan marka waxaan ka bilaabaynaa xadiidka sagaa cashirkan cawo ee saddexiy kontonaad xadiid sagaal boqol iyo laba iyo kontonaad aan ka bilaabeyna insha allah tabaraka watacaala qaala alimam anas aleh raxmat lla akhbarana muusa ibnu xisaam aلtirmidi iqatun faqiihun caabid wa haaruun ibnu cabdillaahi alxamaal waa iqa wاlafdu lahu lafdigana haaruun cabdillaahi ee askala qaala waxay yihahdeen xadaana waxaa noo warramay abu usaama xamaad ibnu usaama ayaa noo waa iqaة habt rubama dallas inuu tadliis ku dhaca mararka qaar aad dhacdo waa nin iqa ah oo weliba aad wiiisa ay u sugan yihiin weyaan iqaة habt weyaan qa u yh barani waa warami sufyaan sufyaan ibnu saciid ibn masruuq الhawri can mucaawiya ibn saalix alxadrami wa saduuq lahu awhaam can cabdiraحmaan ibn jubayr ibn nufayr wa alximsi ya ah, hay alximsi weyaan mise xabrmi ah, hay waa iqa can abihi aabihi oo ahaa jubayr ibn nufayr waxaa weeyaan isna waa iqa can cuqba ibn caamir waa saxaabiga aan soo marnay xalay anahu radia allahu taala arda anahu isaga saal wuxuu weydiiyey annabiya nabigan wuxuu weydiy sal slam can ilmucawidatayni labada ilaah lagu magangalo oo suurat اlikhlaas suurat falaq iyo suurat الnaas ay wax ka weydiiyey qaala cuqbat wuxuu yidhi faamana waxaa imaam nooga noqday bihima labadooda rasul rasulka sal sl fi salaati اlfajri salaada fajr ayuu nabigeen imaam nooga noqday sala اllah alay slam marka imaamku hadduu berri fajarka intuu yimaada ragcada horena suurat alfalaq tan dambana suurat الnaas uu qac ka siiyo waxbaha la yaabina nabigeenna ayaa sal slam sameeyey arrinta iyada ah marka waa arrin ariiq dacwaan oo cad weeyaan nabigeena u maray sal اlahu alي slm baab اfadli fadli ayuu baabkan u baabaya fii qira'ati اlmucawidatayni labada alla lagu magangalo oo suuradood oo suuratuna suuraة اfalq akhrinta la akhriyo fadliga ku sugan ayuu baabkan u baabaya xadid sagaal boqol iyo laakiin waxaad ogaataan salaada fajar asal ahaan qirada waa la eran jiray ya min sitiin ilaa mia waati nabig ahrin jiray laakiin xaalado ama nabiga xanuun ahaayo ama saa inay banaanta dadka inuu u sheega nabiga ha noqoto ama ha maqla nabigeena calayhi salat slaam canug aad u weyna oo islaan sida oo salaad inay ka halowda ama ay ka wasaasto kabaqa ha noqoto xaalad khaas ayaa jirtay laakiin asal ahaan salaada fajar in la dheereeyo qirada saas waa hadiga nabigeena sala allahu calayh wasalam xadiid sagaal boqol iyo saddex kontonaad qala alimam النasai alي mat abarana qutayb bn saciid qala xadaثna layt bn sacd imaam ahlu misra weeyaan can yaziid ibn xabiib wa iqaة faqiih yursil can abi cimraan aslam magaciisa waxa la yihahdaa abi cimraan cimraan abihi oo aslama la dhihi jira atujiibi waa iqa can cuqbata bni caamirin radi allahu ta arda qal wuxu cuqba bn caamir ataytu waxaan u imaaday rasul lah baan imad sal slm wa huwa nabigan raakibun wax saaran yahay fawadactu waxaan saaray yadii gacantaydu waxaan saaray calaa qadamihi gomadiisa meel ka hor riti ayuu saarnaa lugtiisa ayaan gacantsaa u saaray ayuu leeyahay faqultu waxaan idhi aqrinii nabi aqrinii io akri yaa rasul rasuulka allow qur-aan io akri aqrinii iyo akhri nabi allow suurata huud wa suurata yuusuf labada suuradood iyo akhri weeyaan oo igu dul akhri si aan kaaga xifdiyo ama ibar qaal wuxuu lan taqra ma akhri shayan shay ablaqa ka xayl dheer oo ka fadli badan cinda allah alweyne agtii min qul acuudu birabbi اlfalaq wa qul acuudu birabbi اnnaas wax ka xayl dheer oo alla subxaanaه wa tacaala lagu baryo oo alla lagu magangalo ma akhrisid weeyaan ninka waxaa laga yaabaa aqri'nii markuu leeyahay inuu kala jooday waxaan ilaahay ku maangala subxaana watacaala ibar kadib nabigeena uu leexiyey calayhi salaa salaam labada suuradood ayaa suuragala wallahu aclam can cqbata bni camir qays usoo laaban doona insha allahu tabarak watacaala can cqbata bni camrin radia allahu tacala an arda cqba bni camir qala cqba bni camir qaala rasul rasulka wuxuu yihi sala allahu alayhi waaalihi wasalam aayaatun aayada unzilat la soo dejiyey calaya korkayga leylata xalay lam yura lama arkin miluhunna iyagoo kale qau weligeed aayada xal ligu soo dejiyey weligood wax lamid lama arkin ayuu nabig sal slam waaya qul acuudu birabbi اlfalaq waqul acuudu birabbi اnnaas yacni wax ilaahay lagu magangala subxaanahu wa tacala oo labada aayadood la mid ah ma jiraan weyaan ee qur-aan la fadlia ma jira macnaheeda maaha qur-aanka fadli badan ayaa jira um اlkitaab ayaa ka fadli badan suuraة اlikhlaas ayaa ka fadli badan aayat اlkursi ayaa ka fadli badan marka ayad aayad ahaan loo yidhahdo laakiin xagga tacawudka iyo alla magangelitaan la magangelo aayad aayado ugu fadli badan inay jirin ayuu nabigeena cadayna salى اllahu alayh ali wasalam saas ayaa muuqata wallahu aclam baabu اlqira'ati fi الصubxi yowma اljumca alqira'atu akrin amaba qirada la akrina fi subxi salaad subax yowma اljumcati maalinta jimca huna maxalu bayaaniha huna maxalu bayaanihi halkan ayaa lagu caddaynaya marka waa suuradii ad taqaaneen salaad subax <laughs> sheegma uma baahna xadيث sagaal boqol konton iyo شhanaad wa xadيث صaحيح qال imam نسي عليه رحمة الله أخبرنا محمد بشار wa bundar ثiqة xaafiظ qala xadaثna يحيى بن سعيid القطان qala xadaثna سفyaan الthawrي waa imaamkii xadiidku uu taxwiiliyey mar labaad soo bila marka halkaa uu jooga dib usoo bilaabay وأنbأna waxaa noo sheegay cمر بن cali الفلاس wa ثiqة xaafiظ qala xadaثna cبدiرحman المهدي waa imaamkii qala xadaثna سفyaan سفyaankii ayaa laisugu yimi doona الthawrي طariiqa hore marka laba imaam ayaa warisay oo sufyaan u keentay waa maxamed bashaar bin bashaar iyo yahya bn saciid waa laba imaam fannigan ragga looga dambeeya ay ka mid yihiin sidoo kalena dariiqi kalena waxaa weeyaan camar ibn cali fallaas iyo imaam cabdiraxmaan mahdi ayuu had soo mari labada ariiqba laba dariiqoo kala liidata ma ahan labadii waxay iskugu yimaadeen sufyaan athawri ay iskugu yimaadeen raximahum allahu jamiica wاlafdu lahu lafdigana waxaa iskala camar ibn cali alfallaas iskala can saciid can sacad ibn sacad ibn ibrahim ibn cabdiamaan ibn cawf weyaan iqatu faadil cabid can cabdiraxmaan alacraj cabdiaman ibn hormus alacraj weyaan wa iqatu habt weyaan can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radi allahu taala arda ana rasul rasulka sal slm kan rasulkan wuxuu yaqra'u bidaklihi fi salat subx salaad subax yowma aljumcati maalinta jumca alif laam miim tanziil aljurus saa u taqaanaan ama xasibta aljurus <laughs> ya sajda ha su-aaljulus lama dhihi jiro ya culama hay aliflamin tanziil asajda weyaan iyo halataa halataadi alinsaani waa waa noo imaan doonta insha allah tabaraka wa tacaala xadيث sagaal boqol iyo lixi kontonaad waa xadيث صaحيح qala imam نسي عليه رحمة الله أخبرنا qtayb بن سعيid qala xadaثna abu cawاna alوضاح بن cabd لlah الyشhكري wa ثiqaة habt alوضاح بn cabd لlah الyشhكري ثiqaة habt وأخbarana xa wuxuu sameeyey taxwiil qaala wuxuu yidhi akhbarna waxaa noo warramay cali bn xujr asicdi waa iqatun xaafid qaala anba'ana shariik ibn cabdillaahi alqaadi wa iqatun yukhطi'u kaiira walafdu lahu can mukhawal ibn raashid iqatun habtun nusiba iqatun nusiba ila tashayuc can muslim ibn cimraan albatiin muslim ibn cimraan albatiin waa iqa can saciid ibni jubayrin iqatun habtun faqih can ibn cabaas radi allahu tacala canhuma ana nabiy nabigeena sal sl kana nabigan wuxuu ayaa qrib dakhrihi fi salaat subax salaad subax yowma aljumcati maalin jimca tanziilu asajda waa aljulus amaba suurat sajda iyo cala linsaan ayuu nabigan akhrin jir sal sl waa sida hadda runtii aad iyo aad loo yaqaano oo masaajideenna ilaahay fadliga subxaana watacaala lagu dhaqmo in salaada subax asal ahaan labadaa suurada lagu tukada waa ariiqa nabigeena sala allahu calayhi waali waslm uu samayn jiray inteeda badan waayahay baabu sujuudi sujuud ayuu baabkan u baab yahay ama baabu sujuud اqur'aan baabu sujuudi اqur'aani qur-aanka sujuudaha lagu dhex sujuuda ayuu baabkan u baab yahay الsujuudu fii saad saad sujuud lagu sujuuda ayuu khaas usii yahay baabkan weeyaan xadiid sagaal boqol iyo toddobiy kontonaad waa xadiid saxiixa qala imam nas alي ramat abaranii ibrahim bn xasan almiqsamiy ibrahim bn xasan almiqsami waxaa weeyaan waa iqaة caabidu rumya biاlirja waa iqa aad u qiimo badan laakiin waxaa la yidhi nawca ma abaranii ibrahim bn xasan almiqsami waa iqa cafwan iqa weeyaan qala xadaثna xajaaج bn mxamed alacwar waa iqaة habt lakinahu اkhtalطa lama qadima bagdaad ninka labaadan soo marno caaw oo bagdaad markuu imaaday xaaladiisa ay halowday soo ma <laughs> bagdaad aan la tegi markaa la iska ilaaliyo meel halisa waa waa ard ashiqaaq wاlkhilaaf weyaan waa imtixaan moogta dhib badan ilaa maanta ma degna weligeed inay degnaato way adkaan jirtay can camr ibn dar haddii aad taarikh islaamka aad aad fiiriso laga soo bilaabo xilligii uu muxuu ahaa sayd cumar geeriyooday laga soo bilaabo oo la dilay ilaa maanta la joogo taarikhda islaamka duwash soo martay bani umaya noqdeena xataa xilligii sayd cali iyo noqotaya xilligii sayd eh, cumaan oo kale noqotaya ka soo tag ilaa dowla اumawiya xataa dowla cabaasiya u noqotay saldhig u noqotay ciraaq baqdaad magaa magaalada ayagaa dhiseen nimankii waxaa dhiseen dowla cabaasiya dhiseen ilaa xataa dowla cumaaniya awaaisheedii xilligeeda u horreeyey ilaa xilliga dambe xataa ilaa maantadan la jooga qalaaqisha iyo dagaalada iyo khilaafka iyo degnaan la-aanta waa sima iyo dabeicad ay leeda weyaan inay degnaato baqhdaad oo toos u degnaata way yarayd aad bay udhib badnayd inkastoo xilligii dowla alcabaasiya khaasatan xilligii oo fatradii hore dowla cabaasiya waxay leedaha laba xiliyay leeda muxuu aha marxalat alquwa oo khulafo aad u xoog badan ay joogeen oo dalka u ishaystay oo aad iyo aad qiimo badnay iyo xilliga dambe dacfigi haba kala duwnaato oo xilligaas xilliga xoogga ay lahaayeen ay roneed laakiin asal ahaan wadankaas ciraaq wuxuu u badnaa khilaafkaas iyo dagaaladaas iyo qalaaqishaas u badnaa iyo kala qabsigaas iyo haakada waa yahay can camr ibnu darin camr ibnu dar waa iqaة rumya biاlqadr qadarinimo ayaa lagu sheegay can abi abihi dar ibni cabdilaahi almurhibi waa iqaة caabid rumya biاlirja murjinimo ayaa lagu sheegay can saciid ibni jubayr waa iqaة faqiih an ibni cabaasi radi allahu tacaala canhuma ana nabiya nabigana sal sl sajada wuxuu ku sujuuday fii saad saad ayuu ku sujuuday wa qaal wuxuu yidhi sajadaha daawuudu nebi daawuud wuu ku sujuuday halkan towbatan isagoo alla u tooba keena ayuu sujuuday wanasjuduhaa annagana waan sujuudayna halkan shukran ilaahay annagoo ku shukrayna subxaana wa tacaala marka eh, markii ay u galeen labadii ninoo isku dhegnaa kadibna markiiba xugun uu sii daayey laqad dalamaka bisuaali bisu'aali nacjatika ilaa nicaajihi waina kaiira min alkhulaطaa'i la yabغi bacduhum calىa bacضi ila اladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati waqaliilu ma hum markuu sidaa yidhi ayaa waxaa weeyaan wuxuu ogaaday xaaladda inay hallowday kadibna maxaa dhacay faاstakfara rabbahu wakhara raakican waanaab halkaas baa marka isaga marka toobakeen ay ka ahayd annagana ilahay baan ku shukrayna subxana wa tacala saasuu nabigan leh sala allahu alayh wasalam xadiidka ama baabu sujuudi fi najmi suurat najmi in lagu sujuuday baabkan baab xadiidka sagaal boqol iyo siddeed iyo kontonaad waa xadiid xasan alisnaad sanadkiisa waa xasan weeyaan qaala imam nasa aleh ramat lla cabdimalik ibn cabdilxamiid ibn maymuun ibn mihraan ninka isaga ah waa iqatun xaafidun faqihun faadil qaala xadaana ibnu xambal alimaam axmed ibnu xambal oo taqaanee weyaan imaam maalik wax badanaan soo marnay soo ma imaam abu xaniif miyaan soo marnay weli sooma marin inaan soo mari doonno umarina imaam shaaficina ma soo marnay maxamed idriis shaafici sooma marin calayhim raxmat ullahi jamiica laakiin caawa waa markii koobaad alimaam axmed ibnu xambal uu muxuu ahaa sanadka soo gala laakiin alimaam maalik waad ogeydeenoo dee waa ragga ugu badnaay raggana soo maray raximah اllahu raxmata waasica imaam axmed marka waa min asxaabi madaahib madaahib ahlisuna waljamaca afarta madhabo ahlusuna waljamaca ugu mashhuursan ragga madaxdooda ah amaba muasiskiisa weeyaan alimaam shaafici ayuu arday u ahaa saldhigiisana baqhdaad ayuu ahaa sunnada nabigeenana sala allahu calayhi waali wasalam ragga aadka ugu dhegan ayuu ka mid ahaa ugu dhegan waxyaabaha lagu xuso waxaa ka mid ah fidnadii markaa imaaday ma'muun nin la dhihi jiray oo niminka khulafadii reer bani cabaas ka mid ah ayaa waxaa u dhuuntay nimin inkaar qabay ibn abi duaad mid la yidhaahdo iyo mid kale oo waxaa weya la yidhaahdo bishr marisi iyo ragga inta hoosta ka galeen ayaa waxay ka buuxiyeen qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala waa makhluuq ilaahay kalaamkiisa maaha wax ilaahay uu umay arrintii ay ka dhaadhiciyeen kadibna waxay ku qasbeen dadkii in lagu qasbo oo dadka laga dhaadhiciyo inuu qur-aanka makhluuq yahay ninkii markay dhihi waaye qur-aanku waa makhluuq waa la garaaci waa la dili waa la xiri ama marka cid wax kufalaysa lama arko raggan aimado marka alimaam maalik iyo alimaam ashaafici iyo alimaam axmed dhammaan waa wada noolaayeen yani marka weliba dhowr khulafo ayaa ka mid ahaa madhabkaas qaatay ragga reer bani cabaas marka balaayadan hoos ugu jirta culamaa su ayaa hoosta ugu jirtay kitaab waxaa jira munaadaro dhex martay cabdilcaiz almaki nin la yidhaah oo runtii raggii ahlu sunnada ahay oo aad eh, u sugnaaday iyo bishr almirisi nin la yidhaahdo oo kuwaan u ahaa sheekh u ahaa oo beladan ku qubay dhex martay ayaa jirta oo rasaalo yaroo latiifo intaa la eg munaadaro ma'muun hortiisa ka dhacday oo intii laisu keenay qasrigii boqortooyada laisugu imaaday kadibna in lagu murmo qur-aanka ilah waa makhluuq iyo makhluuq ma aha dhex martaa jirta waas risaala intaa le haddii aad bilowda oo darafkeeda bilowda ilaa aad dhamaysa ma daynaysta marka salaadaha al akriya qofka raba yani ahlusunna waljamaca xujada ay haysteen iyo runtii ad adayga ay ku jiray iyo xataa seefkiioo dul saaran inay dan ka lahayn ay xaqa si ay u caddaynayeen yawaad wax badan baad ka ogaan kartaa risaaladaas marka waxaa la yihahdaa alxayda alxayda marka waad ka heli kartaan eh, facebook bal isheeg eh, googleka waa ka heli kartaan sheekh google ya sheekh google haddii aad ku dhufataan waa adinkaga soo baxaya alxayda la yihahdo alxayda haddii aad bilowdana maba yani waxaad ka daali waa yaryahay wax aad aada ula yaabayso marka imaam axmed marka waxaa la yidhi marka ama waa lagu xiri oo lagu dili ama waxaad samaysaa eh, waxaad tiradaa qur-aanka waa makhluuq wuu diiday absigaa la geyey marka ima amed ka warramay marka xabsiga ladgu yidhi dadki dhanna waxaa weeyaan axmed wuxuu ka jawaabaan qorayn ay leeyihin dadka dhanba say raacsan yihin baqdaadaa la joogaa markaad ummaddii dhanba qalin iyo waraaqa la soo qaatay marka la soo bixiyey berri waxaa la keenaya berri waxaa la keenaya meeshii lagu maxkamadaynayo oo boqorka hortiisaa la keeni iyo qadaagi kadibna dadki dhan waxay soo qaateen buug io qalina soo qaatay waxay rabaan wax alle wix imaam axmed bin xambal uu qoro uu sheegay inay qortaan oo ay ka diin dhigtaan waan inay diin iyo khayr iyo wanaag ku ogaayeen kadibna markii xabsiga u galay iyuu nin caamo ah ayaa xabsiga u galay oon diinta ila waxba ka aqoonin markaasuu yihi axmedow kalley waa loo haysta ma aqaan waxun baa loo haysta axmedow wuxuu yihi berri banaankaa lagu geyn doonaa banaanka ayaa lagu geyn doonaa ummaddaanna wax alla wax adiga aad ku jawaabta berri unbaa n qaadan doonaan haddii aad baail oo horkacdana baailkaas ma ay ku bii doonaan ay ku haligmi doonaan haddii aad xaqa horkacdana walow naftaada ku weydiid waxaa weya xaqaas unbay qaadan doonaan ee waxaad yeli meesha ilaahay uu muxuu ahay jeclaa oo qur-aanka inuu kalaamka ilaah yahay meel aynaa mar subaxdii waa la soo saaray marka weliba dee jirdil iyo aad u badan waa loo geystay markaasaa wuu diiday marka waa la cadaabay fitno dheer ayaa la mariyey markaasuu sugnaaday kaljibaali raasiyaat buura oo kale buur oo kale ayuu sugnaaday raximah llah ramatan waasica lidalik waxaa la yihahdaa imaamu ahli اsunna waljamaca ayaa lahaa laqabkaas halkaasu ku qaatay meeshii ayuu marka muxuu ahaa u abyeelin uu ku soo baxay ilaahayna uu shartooda ka badbaadiyey ummaddiina islaamkana ay fidnadeeda ugu badbaadeen alqowlu eh, bikhalqi اqur'aan marka imaam axmed waa ninkaas kutubtiis waxaa ka mid a kitaabkan la yidhaahdo musnad imaam axmed afartan kun oo xadii nabi ah ku taala sal slm arbaciin alf xadii arbaciin alf xadii <laughs> marka madhabkaan a taqaanaan madhab imaam axmed iyo su-aalaat imaam axmed iyo wax badan baa jiran almuhum marka imaam axmed waa imaamka labaadoo marka aan kitaabka uu ku soo arooriye afarta imaam oo annaga naqaana alimaam anasa-i uu muxuu ahaa riwaayadiisa ku jiro weyaan waa yahay qaala wuxu yhi xadaana waxano ibnu xambal imaam axmed ibn xambal ula jeeda ashaybani qaala waa iqatun habtun xujatun imaamun iyo sifooyin aad u badan ayuu leeyahay waa yahay qaala xadaana waxaa noo warramay ibraahim ibnu khaalid almuadin weyaan iqa qaala xadaana rabax ibnu zayd اlqurashi aلصancani wa iqaة faadil can macmar ibn rashid alasdi iqaة habt canhu xaggiisa ibnu طaawuus ayuu ka wariyay cabdullaahi ibnu طaawuus weyaan iqaة faadil caabid waa yahay can cikrima ibn khaalid cikrima ibnu khaalid hay aan ku noqon doonaa asno insha allah can jacfar ibn muطalib الsahmi waa maqbuul hay jacfar ibn اmuطalib ibnu abi wadaacata waa ree sahme weeyaan waa maqbuul can abihi aabihiis almuطalib ibnu abi wadaaca waxaa weeyaan weeyaan asahmi alqurashi waa isaga iyo aabihiiba saxaabiye laba saxaabi weeyaan qaala wuxuu yidhi ninka la yihahdo almuطalib ibn abi wadaaca qara wuxuu akhriyey rasul rasulka sal sl bimakata maka wuxuu ku akhriyey suurat الnajm suurat wالnajmi idaa hawa ayuu akhriyey nabigeena ala sl slam fasajada wuu sujuuday marka afara'aytum allaata wاlcuza wamanaata الثaaliثaة اأkhرى alakum الdakr walahu اlأnثى tilka idan qismaة diza hakada yani suuradda mushrikiin badan ayaa meesha joogay waa meeshii qolyihii ay ku soo noqon doonaan nimankii joogay xabasho aaday xabasho aaday oo u hijrooday oo ka cararay gaaladii beenta loo sheego la yiri reer qurayshood dhan waa islaameen od soo noqday ay soo wada laabteen cafwan xilligaas weeyaan markuu suuradda akhriyey ayaa waxaa weeyaan nabigana u sujuuday mushrikiinto dhanna in yar intaan ka hayn way sujuudeen sidaas weeyaan waay hahay qara'a wuxuu akhriyay rasul rasulka sal sl bimakata maka suurata najm ayuu akhriyey fasajada wuu sujuuday nabigana sajada waxaa sujuuday man cindahu inta agtiisa hatoo dhan ayaa sujuuday farafactu ra'sii madaxaygan kor u qaaday aniga waan santaagay wa abaytu waxaan diiday ana sujuud inaan sujuudo walam yakun yowmaidin maalinta idin muusan ahayn aslaama mid islaam almualibu mualib sooma islaamin weyaan yani isagoo gaal ah ayuu waxaa weeyaan inuu sujuudo diiday laakiin ilahay wuxuu qadaray subxana wa tacala marka dambe inuu islaamo u sujuudo wey xadid sagaal boqol iyo sagaal iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai aleh ramat lla abarna ismacil ibn mascuud aljaxdari qaala xadaana khaalid waa iqa jaxdari qaala xadaana khaalid ibn xarit alhujaymi iqatun habt weyaan qaala xadaana shucba ibn xajaaj waa imaamkii can abi isxaaq الsabici camar ibn cabdillaahi الsabici weeyaan waa iqatun caabidun iqatulcabid maxaa hay iqatulcabid maxaa weeli ay halkaasaan ugu tegeyna adinka idinta la can aswad ibn yaziid الnakhci waa iqatun mukiru faqiih annakhci mkhadram can cabdilaah ibni mascuudi radi alahu taa arda ana rasul rasul sl sl qal wuxuu akhriyo annajma ayuu akhriyey suurat anajm fasajada fiiha uu ku sujuuda nabigana sal slm hay tarku asujuudi fi najm suurat najmi in sujuuddooda laiska dhaaf ayuu baabkan u baab yahay xadiid sagaal boqol iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qala imam nasa aleh ramat lla akhbarana cali bn xujr almarzi waahiqatu xaafid qaala anba'ana ismaaciil oo ibnu jacfar waahiqatu dabt can yaziid ibnu khusayfa alkindi waahiqa iqa hy can yaziid ibni cabdillaahi ibnu qusayطin qusayطin waa iqa can caطaa ibni yasaar alhilaali iqat faadil saaxibu mawaacid wacibaada nin cibaado badan oo wacdi badan ayuu ahaa waana iqa waana faadil anahu caطaa ibni yasaar sa'ala wuxuu weydiiyey zayd ibna haabitin saxaabiga jaliilka ahaa ee wuxuu weydiiyey can alqira'a maca alimaam imaamka in lala akhriyo wax amaba isagoo la daba jooga oo maamuum loo yahay waxaa weeyaan wixii la akhrina faqala wuxuu laa qira'ata qira ma jirta maca alimaami fii shayin waxna wazacama wuxuu sheegay anahu isaga qara'a inu akhriya cala rasul rasul sl slm wanajmi idaa hawa fala masjid uusan sujuudin waa ka weyaan marka maxalu shaahidka nabiga ala sl in eh, suurat najmi lagu dul akhriyay uusan sujuudin weyaan masalada ku saabsan imaamka inaan wax lala akhrinan ama lala ahrinana waa masaa-ishii aan habeen dhexdaasa ka soo hadlaynayo o iyada laguma laabanayo meeshii aan marnay na waad ogeydeen iyo sidii eh, culimmada ay isu eh, dabamareen iyo wiii mxuu ahaa raajixa baabu sujuudi sujuud ayuu baabkan ubaabiy i ida sama ida samaa nshaqat in lagu sujuud ayuu baabkan ubaabiy xadii sagaal boqol iyo kob iyo lixtanaad waa xadii saxiixa qala imam n sacd t akbarna qutayma bn saciid can malik bn anas imam dar hijra can abdillahi bn yaziid wa iqa can abi salamatin cbdiraxman wa iqatun tabt cabdiraxmaan abi salm bn cbdiraxman bn cawf weyaan iqatun faqiihun muktir wa ana abaa hurayrata saxaabiga jaliilka qara bihim wuxuu u akhriyey ida asamaa nshaqat salaada ku jiro abcan fasajada wuu sujuuday fiiha gudaheeda ku sujuuday falamaa goortii insarafa uu salaaddii dhamaystay akhbarahum wuxuu sheegay ana rasuula rasulka a sl sl sajada fiiha inuu kusujuuday ayuu caddeeyey weeyaan xadiid sagaal boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasr alay ramat akbarna moxamed ibn raafic iqatu caabid qaala xadaana ibna abi fudaykin moxamed ibn ismaaciil ayaa la yihahdaa xadaana moxamed ibn ismaaciil oo kale asagoo yidhi wa ibna abi fudayk abi fudayk wiilkiisii oo moxamed ibn ismaaciil ahay ambana waxaan warram ibn abi diib moxamed ibn cabdiraxmaan ibn abi diib waa iqatun faqiihun faadil can cabdilcasiiz ibn cayaash waa maqbuul can ibn qays almadani wa huwa moxamed ibn qays almadani can camr ninkaasna waa iqa can camr ama can cumar ibn cabdilcasiiz cumar ibn cabdilcaiz waa imaamka taqaaneen cumar ibn cabdilcasiiz waa imaamkii reer bani umaya ka mid ahaa oo gabar sayd cumar radi allahu tacala an arda awow uu yahayna ay dhashay xagga cadliga iyo muslimiinta inuu ka murgana aad iyo aada looga yaqaanay adduunkanna aada ugu zaahiday xaaskiisii isagaba laba zaahid ayay ahaayeen weliba dad reer boqor ka soo jeeda oona dee adduunka ka zaahiday ayay ahaayeen maalintuu dhimanaya ilmihiisii wax habay yaraatee ugu tagay aad bay u yaraayeen shilimaad ugu tagay wax xataa muxuu ahaa kale uguma tegin markii dambena waxaa weeyaan ilmihiisa qaybo ka mid ah oo dhowr kun oo gaadiidda jidka alla subxana wa tacaala jihaadka ku bixiyaan ayaa la arkay marka nin aad u qiimo badan oo khayr badan ayuu ahaa cadaaladiisana meel walba ay gaartay ahlu kitaabka ay gaartay cadaaladiisa xataa waxay gaartay shimbiraha xilliyada dhaxanta iyo barafka u jira in buuraha dushooda raashin looga daaday shimbiraha heerkaas ay gaartay raximah la wasa lidalika culimadu waxay yidhahdaan khaamisu alkhulafaa'i araashidiin saas ayaa la yihahda weya haddii kole mid shanaad jir laha isaga ayuu noqonaya kala jeedan yani cadaaladda xaggeeda ayuu ka shabahay raximah llah raxmatan cumar abdilcabdicaziz midda kale intaa waxa dheer culamadan sheekhna u ahaa oo axaadiista nabigeen in la jamciyo meel isugu geeyo xifdigii bas aan loo dayninoo hal meel isugu geey tadwiinkaas ninka keena ayuu ahaa oo wuxuu faray muxamed ibnu shahaab azuhri ayuu faray oo wuxuu yidhi jamci xadiista nabigeena sala allah alay slam isaga iyo nin kale waa yahay ninka la yidhah cumar ibn cabdilcaziiz raximah اllah raxmata waasica ayaa wuxuu leeyahay can abi salamata bn cabdiraxman wa iqat faqiih can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu wa ardaa abi hurayra wuxuu ka wariyey qaala inuu yihi abi hurayra sajada rasul nabiga alayaa sujuuda fi الsamaai fi ida الsamaء nshaqat ayuu ku sujuuda nabigena sal slm xadيid sagaal boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadيid صaxiixa qala imam النasي alي رamat abarna mحamed ibn mansuur aljawاز wa iqa qala xadaثna sufyan بn cuyeyna can yaxya bn saciid alanصari soo saama can abi bakr ibn mxamed ibn camr ibn xasm wa iqaة caabid can cumar ibn cabdالcaزiiz haddaan soo marnay can abi bakr ibn cabdiرaحman ibn xariث ibn hishaam wa iqaة faqih caabid can abi hurayrata radi اlah ta a qala abu hurayra sajadnaa waxaan la sujuudnay maca nabi nabigeen mci sal slm fii ida sama shaqata ayaan kula sujuudnay iyo waqra bismi rabbika aladii khalaq waqra bismi rabbika labadaas suuradoodba baan ku sujuudnay weeyaan xadiid sagaal boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala imam anas alih ramat lah abarna qtayba ibn saciid qaala xaddatna sufyaan can yaxya ibni saciid can abi bakr ibni moxamed can cumar ibni cabdilcaziiz can abi bakr ibni cabdiraxmaan ibni xaari ibni hishaam can abi hurayrata milahu xadiidka hore oo kale ayuu ka wariyey riwaadana waa soo wada marnay xadiid sagaal boqol iyo shan iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas alي ramat abarna camr ibn cali اfallaas waa iqaة habt qala xadaثna yaxya ibn saciid alqaطaan qala xadaثna qura ibn khaalid qura ibn khaalid aلsadusi waa iqaة daabit can muxamed ibn siriin can muxamed ibnu siriin waxaa weeyaan iqaة habt caabid kaiir اqadr kaiir اlqadr waa nin aad runtii qadarkiisa iyo booskiisu aad eh, kabiirulqadar qadarkiisu aad u weyn yahay eh, waxyaabaha lagu yaqaana maxamed ibn siriin axaadiista nabigeena sala allahu alay wasalam wuxuu rabaa in lafdi lagu wariyo bas ma ogola axaadiista in lagu wariyo macno nabiga ala sl slam siduu u sheegay lafdigii waa inaad keenta sida qur-aankii oo kale ma ogola macno in lagu wariyo culimada laakiin jamhuurulculamaa waxay qabaan lafdiga xadiidka in lagu warin karo in macnaha lagu warin karo haddii shuruud laga helo ay ka mid tahay in qofka luqada carbeed uu aad u yaqaano tan labaadna eh, macnahaas lagu waray waa inuusan bedelin eh, xadiidka xukunka iyo macnihii waa inuusan bedelin nabigeena ujeedkiisa waa inuusan bedelin iyo shuruud kale ay uirayaan dhowra weyaan waa yahay ninkaa la yidhaahdo eh, maxamed ibn siriin can abi hurayrata waxuu ka wariyey radia allahu taala arda qaal abu sajada abu bakr ayaa sujuuday wa cumar cumarna radi allahu canhuma waxay ku sujuudeen fii ida asamaa nshaqat ayay ku sujuudeen waman ayaa ku sujuuday huwa isagaba khayrun minhuma labadaba ka khayr badan abubakr iyo cumar yuu noqonaya marka waa nabigeena sala allahu aleh waslem baabu sujuudi sujuud ayuu baabkan baab fii iqra bismi rabbika lagu sujuuda xadiid sagaal boqol iyo lix iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai alih rmatulah abarna isxaq ibn ibraahim alxamdali ibnu rahwey weeyaan waa hiqatun habtun xuja qaala ambana almuctam ibn sulayman waa hiqa can qura hadda ayaan soo marnay qura ibnu khaalid weeyaan asaduusi waa hiqatun daabit can ibni siriin haddaan soo marnay can abi hurayrata radi allahu ta qa abu hurayra sajid abu bakrin wa cumar abu bakr iyo cumar ayaa sujuuday radia allahu canhuma iyo waman mid huwa isagaba khayru minhuma ka khayr badan sal اllahu alayh wali wsm waa nabigeene faida samaau shaqad waqra bismi rabbika aladii khalaq waqra bismi rabbik ay ku sujuudeen weyaan xadiid sagaal boqol iyo todoba iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas alي mat qrna asxab ibrahim qaala ambana sufyaan can ayuba ibn muusa almaki waa iqa can aطa ibnu mina wa saduuq can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radia allahu tacala canhu arda wawakiic halkaas markuu abu hurera u gaaray ayaa wuxuu u noqday wakiic oo wakiic wakiicna wuxuu ka wariyey sida sufyaan oo ninka la yihahda ibnu rahwey oo kale isxaaq soo u wariyey bedelki waxaa dhilahay muusan samayn waa wakiic u booday yani xa inuu yihi oo kaleba oo wakiic wakiicna wuxuu noo sheegay can sufyaan nooga sheegay can ayuub ibni muusa ka sheegay can caطaa ibni mina ka sheegay can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala abi hureyra sajadtu waxaan sujuuday maca rasul a sl slam fi ida asamaa shaqat waqra bismi rabbik ayaan la sujuuday weyaan marka sufyaan laba nin ayaa wax ka wariyeen marka sufyaan ibnu cuyeyna laba nin ayaa wax ka wariyeen hay saas weyaan mhm. baab sujuud baabkan wuxuu usu yahay baabu sujuud sujuud ayuu baabkan ubaabay fi lfariidati salaada faradka marka ku jira in sujuud lala imaan kara ayuu baabkan ubaabiye xadiid sagaal boqol iyo sideed iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas alي mat abarna xumayd ibn mascadata waa saduuq can sulaym wahuwa ibn akhdar albصri waa saduuq can الtaymi sulayman ibn darkhan الtaymi wa iqaة caabid qala xadaثna bakr ibn cabdillahi اlmusani wa iqaة habt jaliil can abi raafic nufeyc asaa'iq wa iqaة habt mashhuur qaala salaytu waxaan tukaday khalfa abi hurayrata ayaan ku tukaday radia allahu ta arda salaat alcishaa yacni acatama salaat alcishaa catamana waa loo aqooni jiray inkastoo nabigeenna uu yidhi reer baadiyahayahay salaadiinna magaceeda inka xogine catama ay dhihin waxaad weeyaan waxaad ahdaan alcishaa magacaas isaga ah sheeg ayuu nabig yidhi sal l slm ee muxuu aha catamaha ka ilaaliya fa qara'a wuxuu akhri suurata ida asamaa unshaqat ayuu akhri nabigeena calah sl slam mise waa abu hurayra abu hurayra akhri weyan cafwan qofka ida samaa unshaqda akhri waa abu hurayra fasajada fiiha wuu ku sujuuday falamaa goorti faraqa uu ka faaruqay salaadii qultu waxaan idhi yaa abaa hurayra abaa hurayro haadihi tanaytu tan yacni asajda sujuudda maa kunnaa maanan ahayn nasuuduha kuwa sujuuda maan ahayn xagee ka imaada qaal wuxuu yidhi sajada biha abulqaasim sala allah alay slam abulqaasim oo nabi maxamed alai sl ayaa muxuu ahaa sujuuday wa khalfahu anoo ka dambeeya falaa azaalu kama zuulaaya asjudu Eh, kamana tagayo asjuudu biha inaan ku sujuudo xataa alqaa abalqaasim sala allahu calay waslm ilaa nabi maxamed aan kala kulma kama tagay inaan ilaa aan ka dhinta weyaan radia allahu tacala an arda baabu qiraa'ati nahaar maalinta qur-aanka la akhriyay ayuu baabkan u baab yahay xadiid sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasa aleyh raxmatullah akhbarna maxamed ibn qudama almasiisi waahiqa qaala xaddaana jariir ibn cabdilxamiid addabi waahiqa can ruqay can eh, raqaba raqaba ibnu masqala weeyaan bisaad masqala alcabdi waa iqatu ma'muun can caطaa ibnu rabax weeyaan waa iqatu faadilun kaiiru lirsaal hay qaala wuxuu yidhi caطaa qaala abu hurayrata wuxuu yidhi radi allahu ta kullu salaatin salaad kasta oo yuqra'u fiiha wax lagu akriya kullu salaatin salaad la arka yuqra'u fiiha gudaheeda aya wax lagu akriya oo in salaadda lagu jiro qira waa loo bahan way kulu salaatin salaad kasto yuqra'u fiiha qur-aan ayaa lagu akhriya famaa asmacanaa rasul rasulka ale wuxuuna maqashiiyey ood kor u qaada asmacnaakum asmacnaakum idin maqashinayna wamaa akhfaaha wuxuu qariy akhfaynaa minkum idinka qarinayna weyaan waa salawaadkan siriga iyo jahriga haddaan u kala naqaano xadiid sagaal boqol iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas alي mat abarna mxamed ibn cabdilclى aلصancani albصri wa iqa qala anbabana khaalid ibn xariث alujaymi wa iqaة tabt qala xadaثna ibn jurayj cabdilmlik ibn cabdilcaziiz ibnu jurayd wa iqatun faqiihun faadil yudlis an caطa haddaan soo marnay can abi hurayrata radia allahu taala ada qal abu hurayra fii kulli salaatin salaad la arkaba qira'atun qur-aan in la akhriya ayaa loo baahanya weeyaan famaa asmacnaa wuxuuna maqashiyey rasul rasulka sal sl asmacnaakum idin maqashinayna wamaa akhfaha wuxuu naga qarin akhfaynaa waan qarnanaa minkum xaggin waan idinka qarnanayna weeyaan marka salawaadka jahriga iyo siriga ayuu muxuu ahaa ka hadlayaa salawaadka nahaariga ah oo duhur iyo casar iyo iyo labadaas waxa weeyaan waa siri weeyaan xadiid sagaal boqol iyo toddobaatanaad baab اqراءة في الظهri sooma baab baabkan gudbna gudubna sooma xadiidka sagaal boqol tobatan so akrin baab اqراءة في الظهri salaada ظhur waxaa la akhrinay baabkan unbaabay xadiidka sagaal boqol waa daciif qaala imam nas alay mat akbarna moxamed ibn ibrahim ibn sudran waiqa qaala xadaana salm ibn qutayba ahaciiri shaciiri weyaan saduuq qaala xadaana haashim ibn barid iqat ila ana yudalis can abi isxaaq asabici can bara bni caazib radia allahu tacaala canhu qala bara kuna waxaana nusali kuwa tukada halfa nebi nabi gadaashiis sala allahu calayhi waaalihi wasalam aduhra salaad duhr fanasmacu minhu waxaan ka dhegaysan jirnay alaayata aayad bacda alaayaat aayad kadibna aayad kale yani aayadaha saasoo nabigeenna u akhrin jir o dhegaysan jirnay min suurati luqmaan suuratu luqmaan iyo wadaariyaat saas ayuu leeyahay yani duhurkii ayaan maqli jirnay qirada nabigeena sal slam isagoo aayado akhrina aayad akrina koru yarqaadaan maqlayna haddana aayad kale hakada laakiin xadiidka muxuu yahay waa daciif wadaciifu laa taquumu calayhi alxuja xadiid sagaal boqol iyo laba iyo toddobaatanaad waa xadiis daciif lisnaad kana waa la mid qaala imam nasa alay ramat maxamed ibn shujac almaruudi waa iqa qaala xadaana abu cubayda alxadaad alxadaad cabdulwaaxid ayaa la yihahdaa ibn cabdilwaaxid an cabdilaahi ibni cubayd waa iq qaala samictu waxaan ka maqlay abubakr ibnu nadr ayaan ka maqlay raximah llah qala wuxu uhi kunaa waxaan ahnay maxaa idin qoran maay dafi idin wada qoran kulligiin ya culamaal daaif idinma qorna sooma maxaa idin qoran dufi mise daaif daaif qof idin qoray ma jiraan waay afi meesha la yidhaahdo cinda anas ayaan la joognay fasallaa bihim aduhr ayuu dujiyey falamaa goorti faraqa uu ka faaro qaala wuxuu yidhi innii aniga sallaytu waxaan tukaday maca rasulilahi ayaan la tukaday salaata duhri faqara'a lanaa wuxuuna akhriyey bihaatayni suuratayni far rakcatayn ayuu ku akhriyey bisabix isma rabbika aclala walaa taaka xadiis ilqaashi ayuu nabigan akhriyey laakiin xadiidka muxuu yahay xadiid daciifa baabu tawiili اlqiyaami istaagga salaada loo taagay in la dheereey ayuu baabkan u baab yahay fi rakcati اlula ragcada koobaad oo min salaati duhri salaada duhur ah ayuu baabkan u baab yahay xadiid sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas alي mat abarna camr ibn cuثmaan waa saduq qaala xadaثna waliid ibn muslim alqurashi mowlaahum waa iqatu laakinahu yudalis tadliis taswiya ikhtilaadna uu ku dhacay ninka la yihahdo waliid ibn muslim waxaa weeyaan waa iqatun laakiin tadliis ayuu ku dhacaa weliba tadliiskaas waa tadliis الtaswiya can saciid ibn cabdilcaزiiz waa iqa ikhtilaad iyo mxuu akhirkiisii uu galay can aطiya ibnu qays alkilaabi waa iqaة muqri qur-aanka ayuu dadka beri jiray waana iqa can qazaca ibnu yaxya waa iqa can abi saciid اlkhudri radi اlahu ta ad qal abi saciid laqad kaanat waxay ahayd salaaة الظuhri salaad duhr tuqaamu mid la aqimo oo fa yadhabu kadibna uu aada daahibu kan aado ila albaqiici qubuurta baqiic fayaqdi kadibna uu guto xaajatahu xaajadiisa uma kadibna yatawada u weyse qaata uma yajiiu u imaada warasuul rasulkan sal sl farakatula rakcada koobaad uu ku sugan yahay tawiila nabigu dheeran jiri sal slm waa qof halkaan inta ka tagay tolofka aaday musqul soo galay soo noqday halkaan imaaday intuu musqul soo galay soo weyse qaatay imaamkana rakcada koobaad uu ku jiro maxaad qiyaasaysaa ya wax dhow maaha annaga laakiin salaad noocaas maba tukano meeshataan ku tukana waad aragteeno waa wax aada u gaaban alxamdu lilah haddii taas la sameyo waxaan rumaynaa dad badan masaa'idiin oo hadda waa bateen moogta iyo mawlacyadii marka in in yar ay soo haraysaba minkaan salaada dadka ku cadaabi dadka ugu argoosanin dhaafiy in la dhahaa khatara xadiid sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imam s aley ramat ll akbaranii ibnu durusta albari iqa weyaan qaala xadaana abu ismaaciil abu ismaaciil wahuwa alqanaad ayaa la yihahda saduuqun fii xifdihi shay xifdigiisa waxbaa ku yaro jir lakin waa run badanay qaala xadaana khaalid ibn xaari weyaan qaala xadaana yaxya ibn abi kaiir waan soo marn raggaas ana cabdulahi bn abi qataada waa iqae eh. xadada wuxuu sheegay can abihi abihiis abu qataada alansaari can nabi nabig wu sl sl qal nabigan wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaaday can nabi nabigana sl sl qaal nabigan wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaaday can nabi sal slm anahu kaana yusalii qaalada marka maxaa idiin qor ragga qaar nusukhti kale meel qaaladan ay ku jirin ma haysaan nusukhti kale qaal ay ku jirin ma haysaan marka waxaan leenahay can abi qataada xadaahu can abiihi can اnabiy sal slm nabiga ayuu ka sheegay qaala wuxuu yidhi abu qataada nabiga ma sal slm kaana wuxuu ahaaday nabigeena ala sl yusalii mina dujiy biyana dujiya aduhra salaada duhr oo fa wuxuu akrin jiray fi rakcatayni labada rakca aluulayeyni ee koobaad ayuu qirada akhrin jiray yusmicuna alaayata kadalika aayaduuna maqashin jiray yani qur-aanka o dhan maahane mararka qaar aayadda dhawaaqeeda muxuu ahaa amaba aan maqli jirnay wa kaana wuxuu ahad yuiilu mid dheeray alrakcata rakuucda fii salaati duhri salaada duhr iyo walrakcata aluulaa rakcada koobaad yacni fii salaati subxi salaad subax nabigeena labadaas muxuu aha rakca wuu dheeyin jiray sala allahu calayhi waaalihi wasalam intaas ayuu caawa casharka eh, ku idil yahay marka wax as'ila haddii ay jiraan oo ku saabsan casharka insha allahu tabaaraka watacaala waan waan fiirfiirinaynaa waqti yaraa noo soo haray haddii ay jireenna waa la isku dhufnaa baalash kitaabka kadibna waa la addimayaa nacam haddii kale ana su-aal weydiini iga soo gaar haddii kale fadal ya sheekhi ha waa daciif marba shaad yahay waa shuduudkaas marka laba meelood buu galaa matnigan wuu galaa oo xadiidka lafdigiis qowlka nabiga loo tiirina alah sl amaba saxaabiga loo tiirina shaadka waa galaa waxaa kalou galaa rijaashan wuu galaa oo habka aad silsilada rijaasha ee ragga ay ku jiraan habka uu wariyey qofkaas goonida ah inuu ku khilaafo raggi kale labada wuu galaa xugun ahaana min anwaac daciif anaa idin weydiina marka caawa raggaa la isweydiina wax kale isma weydiina الرiجاaل مستعدون akhyaaray ragg baa la isweydiinaya نaعم نacم ay ragg waa diyaar waxaan rabnaa ragga mashhuurka bas idin weydiinaya kuwa oo qarqarsoon ma taabanayo kuwa qarsoon gadaalanka qutayba waa ninkii qutayba ibn saciid martabadiisa maxay tahay ya iqa bas lama rabo de mesh waaa la raba meshi in la gaarsiiy waxaa la raacinaya iqatun habt nacam axsanta waxaan ku xujinaynaa alimaam malik imaam malik ya nacam martabadiisa marka maayta uja ay aqih naam isaga martabadiis ma sahlno can abi saalix abi saalix noo dhawaay la socda saddex magac ayuu le oo kale oo kan ahayn dhakwaan asamaan azayat naam axsant waa iqat habt asna abizinaad abizinaad waa ke acraj ma abinaad abinaad maxamed abdirman waa alraj weyaan araj wa ibn dhakwan axsanta waa iqat faqih acrajna waa ninka adaad sheegtay isna waa la mid waxaan u gudbaynaa nin la yidhaahdo isxaaq ibn ibrahim ibn rahwey axsanta muxuu martabadiisana habt axsanta eh, sufyaan waa laba nin labada nin sufyaan maxaa lagu kala saari xadaanii sufyaan ama akhbaranii sufyaan ayuu yihi maxaa lagu kala saaraya ya rag ka dambeeya haye maxaa kale tusaale ahaan darajada ha haye sufyaan ibnu cuyeyna waa darajade thawrina waa darajade kan saddexaad tawriya <laughs> sufyaan ibn cuyayna waa martabada labaad asant tawrina waa tan saddexaad axsanta ma baarak la fi waxaa sidaas oo kale ah yaxya bn saciid alansaari iyo qaaan yaxya bn saciid alqaaan iyo yaxya bn saciid alansaari ayagana waa sida labada sufyaan qaaan ayaa wuxuu yahay martabada labaad tawrina waa martabada saddexaad axsanta ayahay ragga ma xuma khayr lahansi ha maam eh, shahaab maxamed ibn muslim ibn shahaab azuhri eh, ibn shahaabna ha azuhri yaa la dhahaa ibnu shahaab waa la dhahaa mararka qaar maxamed inay imaadaan waa suuragal marka laakiin caam wuxuu ka ibnu shahaab ibn shahab azuhri hadii ibn shahab hadii labadaba waa waa isla asagi waa yahay waxaan aadaynaa nin la yidhaahdo macmar macmar macmar ibn rashid alsdi haye iqatun habtun weyaan axsanta ragga waad baran waa ma xuma ragga qaar oo aamusanna waan weydiin doonaa la socda ragga hadlaa bas maaha wix aamusanna waa hebel oo sheega ay marka ragga meel la iska sasaaro maxamed ibn muhana maxamed ibn muhana yaa hadla nin ba hadlay ninka aan maqli lah alcanzi ninki yidhi kaas naam axsanta waa alcanzi waa iqa canazadaas mogta qisa waxaa jirta cajiiba alcanazi alcanazi nin baa laga sheegaa oo mogta nukata waxyaaba oo lagu yarmaadaystaa jiro oo rawaadda xataa ka dhaca ayaga malaaig maa mogta waa dad inkastoo ay aqoon leeyihiin marka nabigeena alayh sl slaam wuxuu tukaday sala ilaa canaza multakidi ee canaza la jiri sooma marka ragga rawaadda nin ka mid ah wuxuu yidhi annabiy sal l slam salla ilayna ka allahu nabi waaba halkaasay u joogtaaba ya halkaasay u joogtaa marka canaza waa saas maxamed ninkaas marka la yihahda alcanazi maxamed muhan alcanazi wuxuu ka mid yahay shuyuukh asxaabi اlkutub asita bukhaari muslim abu dawuud tirmidi nisaa ibn maaja dhammaantood sheekhu ud wadiya waana nin habti ah waa yahay xamaad laba xamaad ayaa jirta laba xamaad xamaad bin salama waa hiqatun habtun mararka qaarna tadliis inuu ku dhaca laga yaaba xamaad ka kale kee waya xamaad xamaad ibnu zayd ibnu dirham waa hiqatun habtun xuja marka ibn dirhamka dirhamka ayaa aad usii xoog badan ayagana waxaa weeyaan taqriiban martab ahaan ma kala fogo khaalidka tooska oo martabada labaad imaado oo bacda eh, sheikh annasaa-i waa kee ibn xaarith alhujaymi waa iqatun habt isaga aad bu u badan yahi aragteen ragga aan meesha laga waynin waa in habeen laga waaye isaga waa adkaanaysaa habeen ba allah ka dhige darsiga abu cawaana aad baan usoo marnay abu cawaana wadax ibn cabdillahi alyashkuri martabadiis maxaa iqatan tabta axsanta nacam eh, allahu lmustacaan allahu lmustacaan camr ibn cali camr ibnu cali alfalaas axsanta iqatun habtwa waa shuyuukhda imaam anasa-i aad wax u wariya oo aad u badan isna inaana soo mar waa yarta ina soo marin abdcamr abdlahi camar ibn cali falaas suwayd ibn nasr almarwazi iqa weyaan intaas ayaan insha alla ku joojinayna jazakum اlla khayr hada wallah aclam wsala اllah waslm ala abdi rasuuli mustafa